alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiin wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin wsala اllah clى nabiyina muxamadi wclى alih wصaxbih wslama tasliima kaiira ama bacdu asalaamu calaykum wraxmat اllahi wbarakaatu ilaahay baa subxaana wa tacaala ammaan iyo mahadba mudan xaqna u leh allah subxaana wa tacaala ina abuuree inoo nicmeeyey inoogu nicmeeyey islaamnimo allah subxaana wa tacaala inoo dooray iimaankaina waafajiyey sidaad maqasheen biidni illaahi subxaana wa tacaala muxaadaradeenna caawa waxay ku saabsan tahay magaca uu inoo sheegay walaalkeen sulaymaan takyiraat lkubraa fi lcaalami qabla qiyaami saaca isbedelada waaweyne caalamka ka dhici doona qiyaama horti waxaanse ka horaysiinayaa waxaynu ognahay nolosha wanaagsan adduun iyo aakhiraba sababaha lagu gaadho waxaa u weynoo u mudan una qiimo badan taxqiiqu liimaan iimaanka in la xaqiijiyo siduu yahay looga soo baxo tasdiiqan wa camalan oo wixii la yidhi rumeeyana la rumeeyo camalkii layna faray ee laynoo diray inaanu la nimaadno ilaahay baa subxaana wa tacaala xaqiiqadaa kitaabkiisa inoogu sheegay man camila saalixan min dakarin aw unha wahuwa mu'min falanuxyiyanahu xayaatan ayiba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi qofka camal wanaagsan sameeya rag iyo dumarkii uu yahayba isaga oo muumin ah oo camalkiisa wanaagsani iimaanu ku salaysan yahay waxaanu si dhaba ah ugu noolaysiin doonaa buuhi ilaahay nolol wanaagsan adduunya aakhiraba ilaahay subxaana wa tacaala in la rumeeyo waxaa ka mida ah aliimaanu bilghayb aladii ahbara bihi in la rumeeyo waxa maqanoo weli aan dhicin ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo sheegay sidaasoo kale nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam rumayntiisa waxaa ka mida tasdiiquhu fiima ahbar wax allaale wixii uu sheegay wax rasuulka ka horreeye uu ku waramay iyo waxaan weli dhicin oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sii sheego xadiidku uu ku ansaxay intaba in la rumeeyaa iimaanka ayay ka mid tahay alimaanu bilghayb waa min akhasi khasaa'is liimaan iimaanka qodobadiisa u sarreeye u adag waxaa ka mida wixii maqana ilaahay noo sheegay ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoogu waramay inayn rumayno suuratulbaqara bilowgeeda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku sheegay sifaadka ay leeyihiin dadka muttaqiinta ah ee ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisu hanuunu u yahay dalika alkitaabu laa rayba fii huda lilmuttaqiin muttaqiinta ilaahay subxaana watacaala sifada koobaad ee uu sheeguu ugu horraysiiyey waxa ay tahay alladiina yu'minuuna bilghayb waa kuwa rumaynaya waxaan weli dhicin khalqiga ka qarsoon laakiin ilaahay subxaana watacaala uu ku warramay fii kitaabi ama rasuulka ilaahay uu ku alimaan bilyowm alaakhir yowm alqiyaama waa waxaan weli aan dhicin oo qayba oo maqan laakiin ilaahay subxaana watacaala in badan kitaabkiisa uu kaga warramay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam marar badan axaadiistiisa uu ku xusay rumaynta la rumeeyo yowm alaakhir oo qiyaamaha ah waxaa ka oo soo gelaaya aliimaanu bimuqadimaati assaaca wa calaamaatiha asuqra walkubra in la rumeeyo waxyaabaha hordhaca waa qiyaamaha ee ka soo horeeya ee loo yaqaano calaamadaha qiyaamaha ilaahay kitaabkiisa ku sheegay ama nebigu axaadiista uu ku tilmaamay rumaynta la rumeeyo waxay ka mid tahay rumaynta la rumeeyo alyowm alaakhir iimaanka haddaba la rumeeyo waxyaabaha qiyaamaha ka soo horeeya ee calaamado u ah rasuulkeeni maxamed calayh salaatu wasalaam uu inoo sheegay qofka muslimkaahi iyagoo iimaan waajib ku ah uu yahay wuxuu ka faa'iidayaa arrimo badan oo iimaankiisa iyo qalbigiisa camalkiisa iyo dhaqankiisa intaba raad ku yeesha marka laynoo sheegayo calaamadaha qiyaamaha iyo arrimaha waaweyn ee caalamkan ka dhici doona waxaa laynoogu sheegayaa si aynu uga kasbanno midho camalkeenna iyo dhaqankeenna raad ku yeesha midhahaas waxaa ka mida ah alisticdaadu liliqaa'i illaahi subxana watacaala mar kastoo qiyaamaha laguu sheego ama calaamadaha qiyaamaha ilaahay uu ka waramo ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheego ujeeddooyinka waxaa ka mida ah in dadku ay u diyaargaroobaan la kulanka ilaahay subxaana wa tacaala yowma alqiyaama ilaahay baa lala kulmaya arrinta noocaasi ee ahamiyadeeday yeelanaysa marka lagu jiro fii zaman alkhafla wakhtiga dadku mooganaan badan ay ku sugan yihiin iyo iimaan daciifa iyo qalbi qalad waxay u baahan yihiin wax baraarujiya oo hurdada ka toosiya arrintaasina waxay ka mid tahay waxyaabaha dadka baraarujinaya bay ka mid tahay faa'iidooyinka ku jira waxaa ka mida ah qofka muminka isagoo rumaysan wixii ilaahay u sheegay wixii rasuulku calayh salaatu wasalaam uu sheegay wixii hore u rumaysnaa sidii loogu sheegay marka uu u dhaco arrinta noocaasi ahi waxay u sii kordhinaysaa iimaan iyo habaat sugnaansho ayay u kordhinaysaa waa ka ilaahay kuuhi fii suurati alaxzaab ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما horaa loogu sheegay gaalo xulafaaha isa soo bahaysatay inay soo weerari doonaan wixii loo sheegay baa sidiisii u dhacay muminiintii markii ay arkeen waxay yidhaahdeen waa wixii hore naloogu ballanqaadeen naloogu sheegay ilaahay iyo rasuulkiisu runbay sheegeen arrinta noocaasi iimaan yaa low hogaansan mooyaane wax kale ay u kordhisay ma jirto waxaa xaqiiqoobaya aliimaanu bilkayb rumaysnaantii qofku qaybka iyo waxa maqan uu rumaysnaa faa'iidooyinka waxaa ka mida in badanoo ka mida wararka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ku saabsan dhacdooyinka waaweyn qiyaamaha kasoo hormarayakasoo horeeya <coughs> qofka muslimkaa waxay gelinayaan rajo aad iyo aada u weyn rajadaasi oo kor u qaada qofka muuminka ahi rumaysnaanta uu rumaysan yahay iyo sugitaanka uu sugaayo bishaarooyinka waaweyn ee wararkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ku dhex jira ee ku dhex xusan wararkaasi waxa ay tilmaamayaan bishaarooyin waaweyn oo tilmaamaya ana almustaqbala lihada diin mustaqbalka dambe inay diintani iska leedahay cizada iyo sharafta iyo gacan sarraynta iyo hogaamintu muslimiinta inay u soo noqon doonto oo muslimiintu weligood ba ku jiraan qaybsanaantan iyo taladooda oo cid kale gacanta ugu jirta iyo inay yihiin kuwa la tunjileecsaday oo sida la doono laga yeelo arrimahaasi qofka muslimka muslimkaah marka uu maqlo rajadiisu aad bay u xoogoobaysaa waxaana arrimahaasi dawaa uga noqonayaan nafjabka dad fara badan ku dhacay dad fara badan way nafsadjabeen waxaanay moodeen xaalku inuu sidanun ku soconaayo oo gaaladu weligoodba sidaa awoodda ay u lahaanayaan oo caalamkan iyagu hogaanka ay u haynayaan muslimiintana sidaasi dhibaatada ay ugu hayn doonaan saasay u qaateen laakiin qofku wararkan marka uu maqlo saxiixa ah, nebi maxamed calayh salaat wasalaam ka sugnaaday cudurka noocaase dadka qaarkood qalbiga kaga dhacay arrintaasi waa ka difaacaysa hadduu isagu ka mid yahay kuwa cudurkaasi uu ku dhacayna arrintaasi dawaayay uga noqonaysa midhaha waxaa ka mid a ah, dhacdooyinka qiyaamaha ka soo horeeya ee rasuulku calayhi salaatu salaam inoo sheegay qaarkood waxaa ku dhex jirtaa caddayn rasuulku uu caddeeye axkaam sharci ah oo wakhtigaa munaasib ku ah oo ay tahay qofka muslimkaahi ilaahay boog inuu gaadhi doonee inuu sii ogaado uu sii barto tusaale ahaan rasuulkeenni maxamed wuxuu inoo sheegay dajaal inuu joogi doono dhulka dushiisa afartan maalmood maalini sanad bay u dhigantaa xagga dherarka maalina bil maalina usbuuc toddobaad bay u dhigantaa saxaabada rasuulka su'aal bay weydiiyeen su-aashaasoo ah maalinkaa sanadka ah ma maalin salaadihii baa nugu filan oo maalinkaa xagga dherarka sanad leeg shan salaadood quraan tukanayna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi maya faqduruu lahu manaa salaadihii xisaabiya oo qadara oo waktigii aad tukan jirteen marka la gaadhaba tukada waa maalin qura ayaa waktigii la tukan jiray shan salaadood markuu dhammaado haddana shantii kalaa bilaabmaya maalintoo qura ayaa lagu jira xataa culimmada fiqigu waxay uga faa'iidaysteen waddamada galbeedka ee qaarkood habeenku uu dheeraado ama maalintu ay dheeraato oo isku darka habeenka iyo maalintu uu ka bato saacadood faa'iidooyinka waxaa ka mida dhacdooyinka noocaasa qaabka shareecada waafaqsan ee ay tahay qofka muslimkaahi inuu ula dhaqmo oo u waajaho ayaa qofka muslimkaahi uu ka baranaya waxaa sii xoogoobaya nebi maxamed calayh salaatu salaam nebinimadiisa qofku rumaysnaantu rumaysan yihi waayo arrimaha noocaasi ahi marka ay dhacaan waa daliilun min dalaa'ili nubuwati nabiyina calayh salaatu wasalaam waa daliillo tusinaya ugu markhaati kacaya nabinimada rasuulkeeni muxamed calayhi salaatu wasalaam ibnu xajar eh, raximah ullah wuxuu idhaahda isagoo masaa'isha ka hadlaya alxikmatu fii taqadumi alashraat iqaad alhaafiliin xikmadda ku jirta qiyaamaha inay calaamada ka soo horeeyaan waa in la doonayo in la toosiyo mooganaanta iyo qafladda laga toosiyo kuwa cudurkaas uu ku dhacay wa xafhum cala altawbati walisticdaad oo lagu dhiirigeliyo inta aanu qiyaamuhu u dhicin iyagoo xaaladda ku sugan inay ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keenaan qiyaamaha la kulankiisana ay u diyaargaroobaan walihaada u fiirso ninkii nebiga calayhi salaatu wasalaam weydiiyey qiyaamuhu goormuu maxaad u diyaarsatay taas waxay tilmaamaysaa maqsuudka weyni inuu yahay alicdaadu liyowm alqiyaama waa maalin dhici doono xaqiiqa ah oo qof walba hortiisa iman doona ujeeddada weyni waxay tahay iyo arrinka ay tahay qof waliba inuu muraad ka dhigto maalinkaasi waa soo socda waana la kulmi doonta maxaad u diyaarsatay ee ku anfacaya maxaase aad ku sifaysan tahay ee maalinkaasi aad jeceshahay inaan ilaahay lagugu horgeyn oo hadda ay kula gudboon tahay intaaanu ku soo gaadhin inaad ilaahay subxaana wa tacaala aad uga toobad keento oo xaaladda aad baddasho calaamaatu saaca calaamadaha qiyaamaha iyo arrimaha ka soo horeeya in badan baa laga warramay kutub badan baa laga qoray casriga inaynu joogno weliba aad baa looga hadlaa kuwa muxaadareeya kuwa khudbadeeya iyo kuwa kutub qorayntu waa ka hadlaan hadal fiihi alqafu wasamiin mid weyd iyo mid shilisibow ku jiro mid saxa iyo mid khaldan walihaada waxaa muhim oo ah aan baraarujinaya afar arrimood oo ay tahay qofka muslimkaa ah inuu ilaashado arrimaha noocaasa markuu ka hadlaayo iyo cidda ka hadlaysa marka uu dhegaysanaayo arrinka koowaad wuxuu yahay waa inaan lagaga hadal arrimaha ila bidaliili aabit daliil sugnaaday mooyaane oo qur-aanka kariimkaa ku sugan amaba se axaadiia nabiga caleyh salaat wasalaam ee saxiixa mar hadday tahay arrin qaybo inaga maqan xataa axaadiia daciifka ah iyo kuwa ka sii daranba looma deliishan kara marka laga hadlaayo mawduucan aanu markan diyaarinayay axaadii badan ayaan arkay oo qaarkood qodobada qaarkood markaad marayso aa aad bay yihiin oo way ku macaan yihin laakiin daciifa bal qaarkood culimada qaarkood oo aad loogu kalsoon yahay baa laakiin maadaama sixadooda waxoogay khilaaf uu ka taagan yahay waan iskaga tegay maadaama arrintu ay ku saabsan tahay arrin qeyb oo inaga maqan oo yaqiin iyo wax laguba mooyaane wax kale aan lagaga hadli karin arrinka labaad wuxuu yahay dhacdooyinka qiyaamaha ka soo horeeya rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay laynaguma waajibin laynagamana dalbin waaqic gaara inagu inaynu ku dabaqno bal arrinta noocaasa qofka muslimkaa ah waa inuu aad uga digtoonaado wey waxaa dhici karta inuu adduunyada soo maro waaqica ama dhacdooyin aad u shabbaha kuwaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay laakiin aan iyaga ahayn deetana qofkii inta uu ku dabaqo ay isa seegto oo dhacdadii iyo warkii nebigu calayh salaat wasalaam ay isqaban waayaan tusaale dhacdada weyn aynu ka warrami doonnay qiyaamaha ka soo horraysta oo ka mida ah isbedelada waaweyne caalamkan ka dhici doona waa dagaalka weyn alxarb alcaalamiya alkubraa dagaalka caalamiga aadka u weyn rasuulkeennu inoo sheegay muslimiinta iyo reer yurub oo magacoodu yahay aruub inuu dhex mari doono weliba dagaalkaas uu ka dhici doono ardushaab meel la yidhaahdo daabiq iyo meel kaloo u dhow dagaalka noocaasa suuriya hadda markuu dagaalu ka socday ee daacish iyo kooxaha kale ay ka dagaalamayeen axaadiia waa lagu dabaqay waxaa laga dhigay dagaalka nabigu xadiidkaa ku sheegay inuu kaa yahay waxaanad aragtaa dagaalkaasi inuu iskaba fashilmayba oo xataa ujeedooyinka kuwii bilaabay ay ka lahaayeen aanay gaadhinba waa kaa weli bashaar iska soo quturan ee waddankii suuriya ka talinaaya ee xataa dowladihii carbeed qaar fara badani dib inay ula heshiiyaan ay ku khasbanaadeen oo safaaradihiiyo ay ku celiyaan kuwiisiina waxweyaan ay ogolaadaan sifooyinkii uu rasuulku dagaalkaa u sheegay iyo dhacdooyinka kala dambeeya dagaalkaa ka dambeeya iyo arrimihii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay sidaynu arki doonno dee dagaalkii daacish iyo kooxaha kale suuriya ka dagaalamaya ma lahayn marka maxaa ka dhalatay tadbiiqa noocaasi khaldan dejinta axaadiista nebiga iyo akhbaartiisa lagu dejiyey dhacdada noocaas waxa ka dhalatay waaqicadii dhacdadii iyo xadiiskii nebigu calayh salatu salaam inay saseegeen marka xadiiska nebiga innagu waan rumaysanay mar hadduu saxiix yahay warka nebigu waa dhab waa nebiyu waa saadiqu lmasduuq laakiin cidda dhacdadaa ku dabaqday baa khaldanayd oo xataa dhacdo sifaadkii nebigu uu sheegayo shuruuddii aanay ku dhammaystirnayn ayaa xadiidkii nebiga calayh salaatu wasalaam ay la doonteen arrinka saddexaad wuxuu yahay nabigu wararka uu inoo sheegay iyo dhacdooyinka waaweyn oo qaarkood bishaarooyin waaweyn ay yihiin waa inaanay wax raada ku yeelan waajibka marba wakhtigaa la jooga taagan iyo takaaliifta sharcigaa ah. oo qofka muslimka ah uma bannaana inuu yidhaahdo mar haddii nasri weyni uu soo socdo oo muslimiintu xulafo reer yurubaba ay jebin doonaan oo ciidan milyan ku dhow wata waxbaan iska daalinaynaa waxba diyaargaroobi mayno deen muslimiintan waxba tababaran mayno waxba u diyaarsamayno hubka wakhtigaa lagu dagaalamayana seef iyo warma iyo waxaynu yahay la sheegay maxaynu hadda iskaga mashquulinaa howlaha noocaas ama muslimiinta inaynu diiniyan u diyaarinno aynu ka dhigno kuwa mudan nasriga ilaah inay helaan waxba isku shuqlin mayno hadda wakhtigaa marka la gaadho kolliba waa la heli doonaa dad shaqada noocaasiya qabta istaahilana ilaahay subxana watacaala cadowga inuuga gargaaro taasi waa qalad war la sheegay oo soo socdaa ma bannaana inuu raad ku yeesho waajibaadka sharciga ee wakhtigaa aad joogta ku saaran iyo takaaliifta diiniga ee markaa kula gudboon qodobka afraad wuxuu yahay ay tahay qofka muslimkaa inuu ilaashado marka laga warramayo dhacdooyinka qaybiga sida dhacdooyinka waaweyn ee qiyaamaha ka soo horeeya waa in loo noqdo ahlulcilmiga in badanoo ka mida dhallinyarta iyo khuabadu axaadiistaa marka ay maqlaan meelaha iyagu ay jecel yihiin bay la doontaan asxaabu raayaati suud waa daalibaan baa layidhi haddana mar dambe ay asxaabu raayaati suud waa daacish kuwa calamada madmadoo wata laakiin marnaba caalim weyn oo hadalka noocaasi uu ka soo baxay ma jiro haddii dhacdooyinka noocaasa gaar ahaan marka la rabo waaqic gaara in lagu duldejiyo lagu dabaqo culimmada haddii loo noqdo waxaa laga badbaadayaa khaladaad fara badan gaar ahaan markay dhacdadu tahay muxtamil mid aqbali karta oo u dhici karta tii loo jeeda inay tahay ama aan noqon karin oo wax kaga duwanaan karta abu tufayl wuxuu yidhi kuufa ayaan joogay faqaala annaasu qad kharaja dajaal hadda saxaabadii baa nool markaasaa dadka waxay isla dhex mareen dajaal baa soo baxay waxaan u imi buu yidhi majlis uu fadhiyo saxaabigii laodhan jiray xudayfa ibnu usayd faqultu qad kharaja dajaal warkii laysla dhex maraya ama saxaabiga u dhiibay buui warka ma haystaa dajaal baa soo baxay deetana war kaleba imuu geline ijlisunbuu buui war fadhiiso nin kaleo haddana ordayoo ka tuuraya baa yimi isna warkiibuu sidaa wuxuu hi dajaal baa soo baxay saxaabigii isagiina wuxuu ku yidhi fadhiiso halka annagoo saxaabigii ag fadhina oo weli aanu noo sheegin waxa uu damacsan yahay ayaa la dhawaaqay dadkii baa laga dhex dhawaaqay markaasaa la yidhi innahaa kidbatu sabbaaq nin rinjiila ay beenuu sameeye weye dajaallamuu soo bixin mid guryaha rinjiyeeya ayaa beenta noocaasa sameeyey ee ah kullu goyna xudayfaan ku idhi buu yidhi wadigana fadhiisiiyey kolayna waxaad noo fadhiisisay inaad arrin noo sheegto faxadina waxaad nala damacsanayd noo sheeg saxaabiga bal fiqigiisa u fiirso wuxuu markaa gartay saxaabigaas axaadiia ee dajaal ku saabsan iyo waaqicaa markaa ay ku noolaayeen laba isqabanaya inaanay ahayn oo aanay suurtagal ahayn wakhtigoodaas inuu noqdo wati uu soo baxo dajaalkii nabigu calayh salaat wasalaam uu ku warramay wuxuu yidhi low kharaja dajaal fii zamanikum laramaahu sibyaanu bilkhadaf hadduu dajaal wakhtigiinna soo bixi lahaa saxaabadii baa nool ummaddu waa midaysan tahay iimaanku waa xoog badan yahay diintii baa lagu toosan yahay cid kale daay carruurta yaryar baa qururaxa la dhici lahayd cid raacda iyo cid soo dhowaysa iyo hadalkeedaba da ummadu lu goyn kara maaha dajaal ummadda wakhtiga nooli macnu waa sidaa walaakin idajaalu yakhruju fii bukdin min annaas waan kuu sheegaya dajaal wuxuu soo baxayaa xaalad dadku ay isnaceen oo quluubtoodu ay kala jeesatay wa khifatin min addiin xaalad dadka diintoodu ay daciiftay oo hadday aqoon noqotay hadday camal noqotona sudhacu badani uu ku yimi wa suu'i daati albayn xaalad dadka ismaandhaaf badan u dhex maray oo khilaaf fara badan u dhex yaalo xaakim baa wariyey aarka iyo cabdurazaaq sanadkiisuna waa axiix xaakim waa saxiixiyey dahabina waa ku raacay sheikhulalbaanina raxima allahu tacala wuxuui waa kama qaala waa sidaa ay yidhaahdeen arrinku marka waxaa kaloo inoogu iman doonta axaadii aynu akhrin doono dhexdeeda in cabdulaahi bnu mascuud radi allahu canhu oo jooga nin ka tuuray oo samadaa ka qaylinaya u yimi ninkaasi wuxuu leeyahay qiyaami baa dhacay muxuu arkay dabayl cas buu arkay oo kacday deetana wuxuu hi qiyaami baa dhacay cabdulaahi bin mascuud aad buu uga cadhooday wuxuu hi qiyaama muu iska fadhiista buu isagana waa joojiyey taasi marka maxay noo tilmaamaysaa haddii culimmada loo noqdo raasikiinta ee cilmiga u dhaadhacay si khaldan dhacdooyinka loo fahmi maayo axaadiian waxaanay ka warramahayna lala doonan maayo intaas hordhaha ahaato caalamka waxaa ku soo socda dhacdooyin aad u waaweyn waa arrin hayba oo weli aan dhicin waxaasay noo sheegay nabigeenni maxamed calayh salaat wasalaam ee warkiisu uu runta ahaa axaadiistuna waa axaadiid saxiixa dhacdooyinku way badayn qaar waa calaamadihii qiyaamahee waaweynaa kuwa dadku inta badan way maqlaan waxaa jira dhacdooyin kale oo waaweyn oo calaamadaha qiyaamaha ee waaweyn ka soo horreeya oo hortood dhici doona oo iyaga laftooduna qiyaamaha calaamad u ah oo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam uu ku waramay kuwaasi oo dadka muslimiinta ah haddii ay maqlaan rajo fara badan ay quluubtooda gelayso xaalkooduna aad uu isu beddelaayo sababna ugu noqon kara inay ka shaqeeyaan sidii ay muslimiintu u yeelan lahaayeen sifaadka ay ku mudanayaan ilaahay subxana wa tacaala nasrigiisa iyo guushiisa cadowgoodana ay kaga adkaan karaan dhacdooyinkaas waa badan yihiin laakiin inta aan ka soo qaatay waxaan ka soo qaatay afar qodob koley qodobada qaarkood furuuc bay leeyihin qaabkan anuu diyaariyeyna waxay tahay koley anuu internet kama soo daabacan waraaqaar marka la arka waxa laga yaaba dadka qaarkood inay isradaan internet baa laga daabacay waxba internet warqad xarafna kama soo daabacan kombuyuutarkayga ayaan ku qoray waxaan ururiyey marka hore axaadiia nebiga calayh salaat wasalaam ee saxiixa ah ee dhacdooyinkaa ku saabsan kadibna waxaan eegay sharaxa ay ka bixiyeen culimmadu gaar ahaan kutubta axaadiia nebiga calayh salaat wasalaam lagu sharaxo ama saxaxaynka ha noqdaan ama kutubta kaleba ahaadaan waxa kaloo waxoogay aan eegay culimmada casrigu dhacdooyinka qaarkood ama arrimaha qaarkood oo isbedello waaweyna bal waxa ay ka yidhaahdeen si aanan anigu tafsiir min cindi nafsiya aniga un iga soo baxay si aanan u siin isbeddelka koowaadee weyni wuxuu yahay waxaynu aragnaa maanta muslimiintu ma laha dowlad midaysa waa qaybsan yihin boqol dowladood iyo dheeraad weeye waa tiro fara badan dowladaha magaca islaamka ku abtirsada xaaladda noocana muslimiinta ay ku jiraan laysat xaalatan mardiya xaalad fiican maaha oo qofka muslimkii raalli uu ku noqon karo waajibka muslimiinta saarani dhammaantood carabtooda iyo cajamtooda meel kastoo caalamka ay ka degan yihiin dowlad qudha iyo madaxweyne qura inay ku midoobaan baa waajib hada waajib sharci ilahi baa waxtasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu sidaas iyadoo ay tahay culamaaul islaam horaysiya dambaysaba waxay yidhaahdeen madaxda muslimiinta ee dowladaha kala googo'ay haystaa mid waliba meesha uu taliyo ee amarkiisu uu ka socdo isaga ayaa amiirka ah xuquuqdii amiirka sharcigii uu lahaana mar hadduu muslim yahay isaga ayaa leh arrinta noocaasi arrin khilaaf ku sugayay maaha waa biijmaaci ahli sunna waxa sidaa loo yidhina maaha in xaaladda noocana raalli lagu yahay oo la jecel yahay muslimiintu inay saa u qaybsanaadaan laakiin waa xaalatu daruura oo hadii la yidhaahdo muslimiintoo saa u kala googoo dowlada kala noqday dowlad kasta wax sharciya ma aha in laga amar qaato wixii aacaa ee wanaaga lagu adeecana waajib ma aha waxay noqonaysaa shacbi kasta oo muslima oo meel iminka magac dowladeed leh degani inuu fawdo galo fawdadana midhaheeda maanta waynu ka dharagsannahay oo waddammada dowladla'aan ku dhacay xaaladda ay ku jiraan oo midaan inaga qarsoonayn talabaad haddaynu taariikhda dib u raacno cumaan ibni cafaan radi allahu canhu dabadii ma jirin amiir lagu kulmay oo muslimiinta oo dhami imaaradiisa iyo madaxtinimadiisa ay yeeleen waynu ogna cumaan markii la dilay khilaafkii bilaabmay ayaa ilaa hadda socda waxaynu ogsoonnay dowla umawiya iyadoo ahayd dowla islaamiya weliba ku socotay caqiida saxiixa oo cilmulkalaam iyo falsafadii iyo mantiqii yunaan aan ku soo daynin muslimiinta kutubtoodiina aan turjumin waxaynu ogsoonnay dowladdaasoo dhisan inay dowlado ka go'een oo madaxweynayaal kale ay yeesheen lama arag axad muslimiinta ka mida oo yidhi gobolka ama maqrib alcarabi ha noqde meel kale ha noqdee dowladdaa ka jirtaa dowlad sharciya maaha maadaama alkhilaafa alumawiya ay taagan tahay dowla alcabaasiyana arrintaasi way sii badatay ilaa markii dambe dowladii ay ku soo ururtayba badaad markii dambena badaad lagu gowracay oo lagu baabiiyey dowlad cumaaniya haddaad u timaaddo iyadu waa ka sii taag darayd adowla cabaasiya markii dambena waxaa khilaafadii ay ku soo ururtay ama dowladii turkiga ayay ku soo ururtay inxasarat can baqiyat caalam alislaami caalamka islaamka intii kale oo dhan way ka soo ururtay dowladahana meelo fara badan ka jiray culamaahulislaamna dowlad kasta oo meel ka jirta waxay ula dhaqmayeen daruurada taagan awgeed inay tahay dowlad leh xuquuqdii u lahaa weliyu amri muslimiin ama amiirka waxaweya muslimiintaasi u taliya xaaladda noocaasa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in laga bixi doono oo ay iman doonto inay muslimiintu yeeshaan khilaafa dowlad weyn oo u talisa ay hoos tagaan saxaabiga la idhahdo nucmaan ibnu bashiir wuxuu xudayfe ka wariyey inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi takuunu nubuwatu fiikum maa shaa allah an takuun uma yarfacuha allah nebinimadaa dhexdiinna oolayso dee nebigaa idin dhex joogaya dabeetana ilaahaybaa marka uu dooro idinka dhex qaadaya dhacday taasi uma takuunu khilaafatun calaa minhaaji nubuwa kadib waxaa nebinimada ku xigi doonta khilaafo maamul guud oo muslimiintu ay leeyihiin oo waddadii nebiga haysa uma takunu khilaafaة calى minhaaji nubuwa maa sha allah an takun uma yarfacuha allah ilahay baa iyadana meesha ka saari doona uma takunu mulkan caadan waxaa khilaafada manhajkii nebiga ku socota ka dambayn doona mulki xukum dhaxaltooye oo weliba muslimiinta ku adag fatakunu maa sha allah an takuun uma yarfacuha allahu tacaala uma takuunu mulkan jabriyatan waa mulki labaad oo isaguna kii hore kaba sii daranoo kasii adag fayakuunu maa sha allah an yakuun uma yarfacuha allahu tacaala uma takunu khilaafatun cala minhaaji nubuwa mulkiga iyo madaxtinimada shareecadii iyo manhajkii nebiga ku toosnayn waxaa ka dambayn doonta khilaafa calaa minhaaji nubuwa waxaa dadka qaarkood ama saalixiinta qaarkood ay ku fasireen khilaafada manhajka nebiga iyo waddadii rasuula ku socota ee ka dambayn doonta xukuumada dhaxaltooyada ah inay ahayd khilaafadii cumar ibni cabdilcasiis laakiin taasi sax maaha waayo khilaafadii cumar ibni cabdilcasiis iyo khilaafadii cala minhaaji nubuwa oo khilaafatu alkhulafa araashidiin laba mulki uma aanu dhaxayn arinta noocaasana waxaa si fiican u baraarujiyey shaykhu lalbaniyu raximah llahu tacaala khilaafada haddaba nebigu calayh salaatu wasalaam uu ku bushaareeyey ee xadiidkaa ku xusan wakhtina uma sheegin meelna uma sheegin si guud baynu xadiidka u weheshanayna laakiin waxaa jirta axaadiid kale oo ku cad inay soo noqon doonto khilaafa lilmuslimiin khilaafadaasoo xarunteedu ay noqon doonto bilaad shaam wadankaa shaam la yidhaahdo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wuxuu yidhi ibnu zuqbin aliyaadi nasla calaya cabdullaahi ibnu xawaal alasdiy waxay igu soo degay saxaabigii la odhan jiray cabdullaahi ibnu xawaal alasdi faqaala lii baana rasuul laahi sal lah ale wasalam linahnama cala aqdaamina annagoo ciidan lugaha gaadiid aan wadan buu rasuulkuna diray si aanu haniimo gaalada uga soo furanno farajacnaa falam nahnam shayan waanu soo noqonnay annagoo haniimo ka faramaran <clears throat> waad dareemi kartaa ciidanka taasi ay ku dhacdo waxoogay niyad jabi inuu ku dhacaayo wuxuu idhi wacarafa aljahda fii wujuuhina nabigu calayh salaatu wasalaam daalka iyo tacabka naga muuqda ayuu wejiyadeeda ka dareemay faqaama fiina faqaal nebigu intuu naga dhex istaagu khudbadeeye wuxuu yidhi allahuma laa takilun ilaya fa adcufa can aniga hay tala saarane oo ay dhacdo dabeetana inaan anigu ka taag dareeyo inaan gaadhsiiyo halka wanaagsan ay doonayaan walaa takilum ilaa anfusihim fayacjizu cana ilaahu nafahoodana ha u tala saarane oo dabeeto ay dhacdo in ay wixii wanaagsanaa gaari kari waayaan ay ka tamar dareeyaan walaa takilum ila annaas oo yastairuu calayhim ilaahu dadka ha u tala saarane oo arrinkooda dadka ha u dhiibin oo dabeetana ay dhacdo dadku wanaaggii ay xaqa u lahaayeen inay iska xigsiiyaanoo iyaga ay ka qadiyaan uma wadaca yadahu calaa rasi aw qaala calaa haamati rasuulku alayh salaatu salaam gacantiisuu madaxa iga saaray buui saxaabigu ama qoorta ayuu iga saaray uma qaala ya bna xawaala wuxuu rasuulku yidhi ibnu xawaalow ida ra'ayta alkhilaafata qad naزlat ard almaqdis faqad danat alzalaazilu wاlbalaabilu wاlumuur اlcidaam markaad aragto khilaafadoo degtay baytulmaqdis alard lmuqadasa waxaad ogaataa inay soo dhowaadeen dhulgariiradii balaayooyinkii arrimo fara badan oo waaweyn waxaa la odhan karaa dadka qaarkood ay halkaa odhan karaan dee khilaafadu waa tii wakhtiga cumar ibnu khataab gaadhay halkaa taasuu nebigu u jeeday laakiin taa xadiidka intiisa dambe ayaa diidaysa oo khilaafadaasi waa khilaafo fii aakhiri zamaan aakhiru zamaanka muslimiinta uga kici doonta oo uga istaagi doonta baytulmaqdis wsaacatu ywmaidin aqrabu min annaasi min yadi haadii min rasika rasuulku calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi qiyaamuhu dadka wuxuu uga dhow yahay gacantaydu inta ay u jirto madaxaaga macanaa qiyaamuhu dadka waa laabta ayuu qiyaamuhu dadka soo saaray qiyaami aad iyo aad buu u dhow yahay xadiidka abu daawuud baa wariyey waana xadiid saxiixa shaki kuma jiro khilaafadu inaana iska soo noqon ahayn muslimiinta oo sidan u qaybsan oo u tafaraaruqsan caqiide ahaan manhaj ahaan camal ahaan muslimiintaoo sidan ugu qaybsan qowmiyado isqabyaaladaynaya muslimiintaoo sidan dowlada u kala ah khilaafa iska soo noqon mayso muslimiintoo diintooda ku dhaqankeedii barashadeeda isku xukumkeedii sidan uga fog iska soo noqon mayso arrimaha noocaasoo dhammi waa dulli ilaahay ummadda uu saaray dulligaasina sabab buu leeyahy waa alibticaadu can addiin waa ka fogaanshaha diinta ilaa diintii dib loogu noqdo dulligaas muslimiinta laga kor qaadi maayo khilaafo usoo noqonaysaa ma jirto nebigu calayh salaatu wasalaam waa ka yidhi fayusalitu calaykum dullan laa yanzicu cankum shay xataa tarjicuu ilaa diinikum arrintaa ku saabsan khilaafadu inay soo noqon doonto waxay xambaarsan tahay bishaaro ah rujuucu lmuslimiina ilaa diinihim in muslimiintu diintooda ay u noqon doonaan oo muslimiintu u noqon doonaan caqiidadii saxda ahayd iyo manhajkii saafiga ahaa ee nebi maxamed calayh salaatu salaam iyo saxaabadiisa laga dhaxlay oo kaa muslimiintu ay ku midoobi doonaan ee isku kaashan doonaan markaasay khilaafadu soo noqon doontaa oo warkani bishaaradaa weyn lafteeda wa xambaarsan yihi waa isbedel weyn oo caalama ka dhici doona oo dad fara badani maanta aanay filan ahayn waxay eegayaanoo indhadaraandariyey gaaladan waaweynee qamaamuurta ah ee dhaqaalaha badan iyo hubka badan iyo ciidamada badan iyo xadaaradda iyo tiknolojiyada horu martay maanta haysta maraykan buu sidaa u eegaya ama yuruba suu odhanaya matarey khilaafa ka soo naasacadday ummadaha noocaas ayaaba joogay laakiin ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa xaaladaha badbedela asbaabna ilaahay waa u yeela isbedelka xaaladaha ilaahay kuma adka culaysna kuma aha in xaalada noocana ilaahay uu bedelo asbaabteedana ilaahay subxana watacaala dadka muslimiintaah inuu waafajiyo waajibka halkay nagala gudbooni muxuu yihi wuxuu yahay khilaafada nebigu ku bushaareynay soo noqon doonto asbaabihii ay ku soo noqon lahayd muslimiintao dhami waa inay ka shaqeeyaan asbaabahaasoo ay kow ka tahay an yastaqiima kullu muslimin calaa diin illah muslim kastaaba cid kale intaanu eegin inuu isagu ilaahay diintiisa ku toosnaado dhacdada labaad waa isbedel kale oo weyn oo qiyaamaha horti caalamkan ka dhici doona waxaynu ogsoonnahay maanta gaalada gaar ahaan ruub oo reer yurub iyaga laftooda wadamo kala duwana inkastoo hadda alitixaad alurubi uu jiro dusha ay ka midaysan yihiin magacaa guud ay leeyihiin iyo muslimiintu maanta siday isku yihiin waynu ognah ilaahay unbaa subxaana wa tacaala inaga haya awooda ay muslimiintu iskaga celiyaan maanta ma laha arrinta noocaasi ahi waxay u markhaati kacday xadiidkii nabigeenna calayh salaatu wasalaam lan yajmac allahu cala hadihi lumma sayfayn ilaahay ummadan laba seefood ku kulmin maayo sayfan minha wa sayfan min hayriha seef ummadda lafteedu ay isla dhacdo iyo seef cadowga dabadda kaga timaada marka maanta seeftii gudaha ayaa socota muslimiinta iyagaa islaynaya qabyaalad bay isku laynayaan waddamay isu laynayaan waxay isu laynayaan afkaar oo qaar baa layntii muslimiinta maanta dee saad aragtaan jihaad ku sheegaya oo wax janno lagu gelayo ilaahay loogu dhowaanayo u haysta seeftii gudaha socota seeftii dabadda waa seeftii gaalada iyagoon muslimiintu maanta lahayn awood ay iskaga celiyaan ayuu ilaahay ka hayaa ilaahay baa inaga sakhiray subxana wa tacaala oo inaga haya heshiis markaa ay ka dhashay awood ay muslimiintu leeyihiin oo reer yurub iyo muslimiinta udhexeeya maanta ma jiro waayo waxaad cid heshiis la gashaa marka cidda awood ahaanaad isu dhigataan ama uu ka awood badan yahay calaalaqal markaad isleedahay wuu iska kaa caabin karaa ama qaniyooyin adag buu kuu geysan karaa laakiin muslimiintu maanta iyagoo iska mustadcafiina oo ilaahay subxaana watacaala haddaanu cadowga ka celin muddo kooban lagu qabsan karo ayuu ilaahay subxana watacaala cadowgii uu ka hayaa laakiin waxaa soo socda oo isbedelada waaweyn caalamka ka dhici doona ka mida inay heshiiyaan oo sulxi uu dhex maro muslimiinta iyo reer rom maraykan xagguu jiraa talow allahu aclam waxaa la odhan karaabaa maraykan laftiisu waa yurub buu ka soo jeedaa sida xaqaa'iqa taariikhigaah waxa weyaan ay tilmaamayaan oo iyagunbaa qaaradaa u guuro dadkii deganaana xasuuqay ingiriis baa u badnaadaanbe iyo ciddii raacday kale reer yuruba heshiiska noocaani mid iska imanaya maaha waa heshiis ka dhashay awooday muslimiintu yeesheen nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu ku magacaabay hudna hudnaduna waa maxay waa xabadjoojin dagaal baa dhacay dagaalkii oo socda ayaa waxay ku heshiiyeen labadii dagaalku u dhexeeyey inay dagaalka iska daayaan heshiiskani wuxuu ka dhashay dagaal dhex maray muslimiinta iyo reer ruum dagaalkaasi oo reer ruum tusay awoodooda dhabta ah muujiyeyna muslimiintu inay yihiin kuwo mudan in heshiis lala galo xabadjoojina iyo dagaal la'aana heshiiska noocaasa rasuulku calayh salaatu wasalaam wuxuu ku sifeeyey inuu yahay heshiis nabadgelya ay ka dhalan doonto nabadgelyo dhex marta muslimiinta iyo reer ruum waxaa kaloo heshiiskaa ka dhalan doona inay xulafoobaan muslimiinta iyo reer rum dabeetana iyaga oo midaysan xagga dagaalka cadow aan labadooda ka baxsan inay la dagaalami doonaan oo ay ka adkaan doonaan cadowgaasi waayo allahu aclam rasuulku caleh salaatu salaam inoomu sheegin haddaynu idhaahno waa yuhuud waxaynu sheegnay waxaan rasuulku caleyh salaatu wasalaam aanu inoo sheegin dadka qaarkood meelo kaley la mareen oo idhi cadowgaasi waa jaynaha weeye cadowgaa reer rum iyo muslimiintu ay la dagaalamayaan laakiin wax daliila arrinta noocaasa uma hayno axaabigaaa awf ibnu maalik wuxuui nabigan calayh salaat wasalaam u imi dagaalkii tabuuk markii lagu jiray isagoo rasuulku hoos fadhiya taandho ka samaysan saan faqaala ucdud sittan bayna yaday saaca rasuulku wuxuu yidhi lix arrimood tirso qiyaama ka hor manaa qiyaama dhici maayo ilaa lixdaad aragto mowti rasuulka geeridiisa ugu horaysa wa min calaamaat alqiyaama uma fatxu bayt lmaqdis laba inay muslimiintu baytulmaqdis qabsadaan uma muutaanun ya'hudu fiikum ka qucaasi alghanam waxaa ku xigi doona xanuun aad iyo aad idin laaya tarabtarab aad ugu dhimataan haddaad muslimiinta tihiin sida sanbabka xoolaha ku dhaco kale riya hadduu sanbab ku dhaco aad bay u dhintaan saasoo kale u dhiman doontaan uma istifaadaة اlmaali xata yucطa الrajulu miata diinaar fayadalu saakhiطan waxaa ku xigi doontaa in xooluhu aad ay u bataan oo ninka boqol diinaar loo dhiibaawna wa waxadhi nin dee shilin ama wax ka yar loo dhiibo oo kale uu noqdo uma fitnatun laa yabqaa beytun min alcarabi ilaa dakhalatu waxaa ku xigi doonta fitno guri kastoo guryaha carbeed ka mida geli doonta uma hudnatun takuunu baynakum wa bayna bani lasfar waxaa ku xigi doona heshiis iyo xabadjoojin idinka waa muslimiintaa iyo banulasfar waa reer ruum idin dhex mari doona fayaqdiruuna fayatuunakum taxta amaaniina aaya heshiiskuna dhinacooda ayuu ka jabi doonaa marka dambe way isu soo kiin urursan doonaan way soo diyaargaroobi doonaan waxay iman doonaan iyagoo wata amaaniina aaya raayo aaya bimacnaa raa'iq manaa ciidan siddeean guutaa nebigu wuxuu yidhi taxta kulli gaayatin aaaa raayo kasta ama calan kasta waxaa hoos jooga abaiyokun oo askari bal ku dhufo waa agaa boqoiyo lixdan weye waa milyan afartan kun uu ka dhiman yahi ciidanka tiradaa leeg bay wataan xadiikaasi marka wuxuu inoo faaiideeyey sulxiga iyo heshiiska dhex mari doona muslimiinta iyo reer ruum iyo sulxigaasi dhinacooda inuu ka jabi doono heshiiskaa dabadiina dagaal adagi oo la ysugu soo habar wacday inuu labada dhinac u dhex mari doono waxaa faahfaahiyey dagaalkaas iyo sulxiga wax ka midaba xadiidka uu wariyey saxaabiga dii mikhmar la ydhaahdo waa rajul min asxaabi rasuuli illah waa ibnu ahi najaashi najaashi walaalkii baa dhalay wuxuu sheegay inuu maqlay rasuulka ilaahoo leh tusaalixuuna ruuma sulxan aamina reer ruum baad la doontaan haddaad muslimiinta tihiin sulxi nabadgelya ay ka dhalato xataa tazuuna antum wa caduwan min waraa'im wafii riwaayatin min waraa'ikum labada riwaayo way jiraan waxaa dhici doonta heshiiska dabadi idinka iyo reer ruumoo wada socdaa inaad ku duushaan cadow iyaga ka dambeeya ama idinka idinka dambeeya fatunsaruuna wa tagnamuuna wa tansarifuun cadowga waad ka guulaysan doontaan waa muslimiin iyo reer yurub haniimana waad soo heli doontaan dagaalka waad ka soo noqon doontaan idinkoo ah kuwa haniimaystay oo guulaystay xataa tanziluu bimarjin dii tuluul ilaa ad degtaan marjigu waa dhulka waasica ah ee weliba akhdarka ee cagaarka ah dhul bannaan oo cagaara oo dii tuluulin taagegna u saaxiiba waa bannaanno taagegna ay ku dhex yaallaan fa yaquulu qaa'ilun min aruum mid reer ruum ka mida ciidankii reer ruum ayaa wuxuu odhan doonaa halaba asaliib intuu mucatabkii kor u taagay wuxuu odhan doonaa saliibkiibaa adkaaday saliibku waa kay caabudeen iyaga ilaahow ah guushan waxaa lagu helay saliibkanaa lagu helay arrinta noocaasi waxay ka cadhaysiin doontaa nin muslimiinta ka mid a oo warkaa maqlay wayaquulu qaa'ilu min almuslimiin bal illaahu halab nin muslimiinta ka mida wuxuu odhan doonaa saliib ma qaalib noqono ma adkaane ilaahay baa adkaaday wama nasru ila min cindi illaah nasriga iyo guusha ilaahay baa bixiya fayatadaawalaaniha baynahum labadaasii kelmadood ayay isu dhiibdhiibi doonaan oo nasaarada iyo kiristaankaasina waxay ku celcelin doonaan alab saliib muslimiinta maxay ku celcelin doonaan bal illaahu alab saliib ma qaalib noqone ilaahay baa qaalib noqday fayauuru lmuslimu ilaa saliibihim wahum minhum ayru baciid fayaduqu nin muslimiinta ka mida ayaa mucatabkoodii ku kici doona dabeetana mucatabkoodaasi ayuu jebin doonaa wayauuru ruumu ilaa kaasiri saliibihim fayaqtuluunahu reer ruum waa waxay iyaguna ku kici doonaane ku xoobi doonaan ninkii muslimkaa ah mucatabkooda jebiyey dabeetana way dili doonaan wayauuru lmuslimuuna ilaa aslixatihim muslimiintuna hubkooda markaa ay ku kici doonaan hubkooday boobi doonaan hubkay qaadan doonaan ah, fayaqtatiluun fayukrim اllahu caza wajal tilka alcisaam min almuslimiin bishahaada wax allaale wixii muslimiin markaa reer rub la socday ee dagaalka ay ka soo noqdeen la galay halkaasay ku wada shahiidayaan dhammaantood cisaabada iyo kooxdaasi way ku daayeen halkaasay ku shahiideen sida nebigu caleyh salaat wasalaam uu sheegay reerru markaa cadowgii kalena ka soo guulaystay oo muslimiinta la socda muslimiintii marka ay dagaalka wada galeen heshiiskaa inay wada socdeenna laaye way noqonayaan waxay ku noqonayaan madaxweynahoodii fayaquulu ruum lisaaxibi ruum kafaynaaka alcarab madaxweynahoodii bay ku noqonayaan waxay odhanayaan khalaas carab waanu u dhammaynay kaaga fillaanayo odhanaya xaggooda cadow kaama xigo fayaqdiruuna fayajtamicuuna lilmalxama marka ciidankii de markaa meesha joogay bay dhammeeyeen laakiin muslimiintii kale ee shaamta kala joogay muslimiintii ardulxijaas joogay madiina waayraha muslimiintii yaman muslimiintii caajimta aha buldaanta kale ku noolaa may dhammayn waa nool yihiinoo waa joogaan sayajtamicuuna lilmarxam buuri nabigu ala slat slaam dagaalkii weynaabay isu soo urursanayaan riwaayaadka qaarkood waxay tilmaameen sagaal bilood inay ku jirayaan reer yurub u diyaargarowga dagaalkaas ay muslimiinta ku soo qaadayaan taasi maxay muujinaysaa muslimiintu hub ahaan ciidan iyo tira ahaan inay yihiin kuwo wax la yskaga tirinaya wakhtigaas oo aanay ahayn kuwo ducafaah oo loo soo qoslayo fayatuunakum taxta aaaaya taxta kuli aayati xadiika hore waxa wariyey buaari xadiikana abu daawud iyo imaam axmed yaa wariyey waana xadii axiixa sulxiga noocaasi soo horebaynu tilmaanay wuxuu muujinayaa caalamkan isbedel weyn inuu ka dhici doono sidan aanu sii ahaan muslimiintu inay awood yeelan doonaan ku khasabtay reer room an yatasaalaxu macahum inay la heshiiyaan masaadirta iyo ilaha awoodda noocaasi ay ka timi waxaa ka mida ah ijtimaac اlmuslimiin cala alxaq wa tacaawunum wa muslimiintii oo midaysan oo tafaraaruqii iska daayey xaqa ku midoobay muslimiinta oo iskaashanaya oo mid waliba ka kale garab uu yahay waxaa ku xigi doona dagaalkaa weyn ee axaadiia horeba ku xusan ee dhex mari doona muslimiinta maaha dowlad gaara oo dowladaha muslimiinta hadda jira ka mida oo maanta waxaa dhacday reer yurub iyo xulufooyin kaloo la socdaaba inay soo weerareen meelo dhulka islaamka ka mid a ah. walaa naasira liahli hada albalad cid kale oo muslimiina u nusraysa ama cadowga uga hiilisa dadkaa muslimiinta waddankaa deganna aanay dhicin laakiin wakhtiga dagaalka weyn uu dhici doono xaaladdu sidaa waa ka duwanta waana sida aynu ku aragnay xadiikaa axaabiga di mikhmar uu rasuulka calayh salaatu wasalaam uu ka wariyey dagaalkaasi qaabka u dhacayo iyo meesha uu ka dhacayaba waxa faahfaahiyey xadiidka abi hurayre ee muslimu ku wariyey saxiixiisa abu hureyre wuxuu hi nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa taquumu saacatu xataa yanzila aruumu bilacmaaq aw bidaabiq qiyaamuhu dhici maayo ilaa reer ruum ay soo degaan meesha ladhado acmaaq ama meesha la ydhaahdo daabiq ama acmaaq waxay ku taallaa wadanka hadda suuriya la ydhaahdo waxay u dhowdahay magaalada xalab kilmitro qura ayay xalab u jirtaa magaaladaas daabiq hadda waxay ku jirtaa xuduudda turkiga oo muxaafadada antaakiya la ydhahdo ayay hoos timaadaa xalabna waxay u jirtaa kilomitir meelahaasay soo degi doonaan reer yurub marka soomaal kaystu way soo galeen dhulkii islaamka markii muddo dheer ay soo diyaargaroobayeen oo dagaalkaa weyn ay u soo diyaargaroobayeen wa bilmunaasaba dagaalkani maaha dagaal diinta muslimiinta oo qura ku xusan yuhuudi way hayaan warkiisa annasaarana way hayaan ha laguma kala duwanaado dagaal qaabku u dhacayo cidda guulaysanaysa innaga saadayn muslimiintana waxaynugu filan in warka dagaalkaasu uu yahay war aynu ka hayno nabigeenni maxamed calayh salaat wasalaam ee aanu ahayn war mala awaala sida kooda oo kale warkaasoo sanad xidhiidhsan leh oo saxiixa oo weliba saxaabi quraa maaha ee saxaabo badani ay wariyeen in rasuulka calayh salaat wasalaam aynu ka haynaa halkaasay soo degayaan halkaa markay soo degaan muslimiintiina wayse soo urursanayaan xadiidka waxaa ku cad inuu ciidan ka bixi doono magaalada madiina ciidankaa reer yurub suu uga hortago fa ilayhim jeishun min almadiina min khiyaari ahli lardi yowmaidin waxa u bixi doona ciidan madiine ka bixi doona oo dadka dhulka jooga kuwa u khayr badan maalinkaa ka mida ah. riwaayaadka qaarkood waxay tilmaameen ciidan markaa qaalmo geela gaadiidkoodu uu yahay inay cadan ka bixi doonaan iyo yaman reer shaam oo xaaladaa aad u khayr badanina waa diyaar nabigu bilmunaasaba wuxuu hi ida fasada ahlu shaam falaa khayra fiikum reer shaam hadday fasahaadaan ay kharibmaan oo diinta ay ka jeestaan muslimiinta haddaad tihiin khayrkiinnu ma buuragara isna maantana shaam waxay ka mid tahay suuriya dhe urdun dhe lubnaan dhe falastiin dhe waxay ka mid tahay meelaha dhulka islaamka marka la eego diintu ay aad u hoosayso hadday noqoto u soo jeeditaanka barashadeeda iyo ku dhaqankeeda iyo shacaa'irtii islaamku inay dadkaasi ay ka muuqato isku xukumkii meel dee yuhuud baaba haysato waynu ognahay meelahaana yuhuudi haysana kuwo kaloo kufaaraba haysan sida suuriya oo kale bashaar asad wuxuu ka mid yahay firqa kaafira koox gaalaabuu ka mid yahay nusayriya ladhaahdo oo culammaa lislaam ay isku waafaqsan yihiin inay gaalan yihiin asal ahaan baanu muslim baaanu ahayn firqa kaafira uu ka mid yahay meelaha kalena lubnaanna waad ogtahay xaalkeedu sugiyey kiristaan baa lagu beeray oo jooga shiicadii rawaafidda ahayd baa awood loo sameeyey diintu siday ku tahay way iska muuqata laakiin arrimahani markay dhacayaan xaalku xaalkusaa waa iska bedelayeen sida xadiida rasuulka caleyh salatu salaam ka muuqata oo muslimiintu gaar ahaan reer shaam dad khayr badan oo diinta u soo noqdoo si fiican u haystay noqonayaan faida tasaafuu qaalat iruum halluu baynana wabayn aladiina sabuu mina nuqaatiluun labadii ciidan halkaasi ay iskaga hor iman doonaan marka ciidan waliba uu safto reer ruum codsi bay soo jeedinayeen waxay leeyihiin muslimiintaas soo urustay war noo kala dhex baxa annaga iyo qolooyinka dad hore nooga qafaashay sabow mina bilfatxi marka la akhriyo taasoo macnaheedu uu yahay dagaallo hore inay dhex mareen muslimiinta qaarkood iyo reer ruum dabeetana muslimiintu ay ka soo qafaasheen reer ruum dumar iyo caruur iyo ciidamo xabisaba waxaa kaloo riwaayaddu ay ku soo aroortay subuu mina kuwaana laga qafaashay alimaam nawwina fii sharxi muslim wuxuu leeyahy labadu waa sax tadamba marka haddaynu eegno macnaheedu muxuu noqonayaa ciidanka muslimiinta ee maalinta diyaar u ah dagaalka reer yurub waxaa ku jira in badan oo reer yuruba oo ciidan muuqda ah oo ay yidhaahdeenba kuwa aan la dagaalana horta intiina kale noo kaadiya ciidankii milyanka ahabaale kuwa aan la dagaalana intiina kale noo kaadiya taas waxay muujinaysaa in badan oo reer yurubi inay soo geli doonaan diinta islaamka muslimiin ay noqon doonaan waxaanay ka jeedaan maanta xagga muslimiinta fayaquul muslimuun laa wallaahi laa nukhallii baynakum bayna ikhwaanina muslimiintu waxay odhan doonaan wallaahi inaanan idin kala dhexbaxayn idinka iyo walaaladayo oo diinta ayaana midaysay inama almuminuuna ikhwa fa yuqaatiluunahum dagaalkii baa bilaabmaya ciidanka muslimiintu wuxuu u qaybsami doonaa saddex qaybood shaki kuma jiro tiradiisa nabigu ma sheegin calayh salaat wasalaam laakiin ciidan badan inuu yihi badnidiisa waxaa tilmaamaysa ciidanka uu hor fadhiyo ee milyanka wax yar la'ah qaala calayhi salaatu wasalaam fayanhazimu ulu laa yatuubu llahu calayhim abadan ciidankii muslimiinta saddex meelood marka loo qaybiyo meel baa cararaysa oo jabaysaoo dagaalay ka baxaysa kooxdaasi wax xun bay sameeyeen waa dembi weyn oo alfiraar min azaxfi weye goobtii dagaalka ayay ka carareen rasuulku calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay kuwa towbad waafajin maayo laa yatuub llahu calayhim ee laa yuwaffiquhum allahu litawba ilaahay towbad waafajin maayo khayrla'aantooda awgeed wayuqtalu uluuhum ciidankii muslimiinta saddex meeloodu meeli waa iska noqoto waa iska tegeen meel labaadna waa la dilayaa goobtaasay ku dhimanayaan nabigu wuxuuhi afdal shuhadaa wahum afdal shuhadaai cinda allah uludka halkaa ku dhimanaya shuhadada kuwa u fadliga badan weeye ilahay agtiisa wayaftatixu auluu qaybtii saddexaadee soo hadhay ayaa jebinaysa ciidankii tirada badnaa ee reer yurub sida loo eryanayo waxaa laysula geli doonaa istanbul baa laysla geli doonaa waa caasimada turkiga hadda axwaal badan baa isbedelayso hadda waa dhul islaam laakiin ma weligeed sa ahaan mayso reer yurubbaa qabsan doonaa istanbul waa caasimada turkiga laakiin waktigaa nebigu calayh salaatu wasalaam uu ka warramayo ayaa dib looga xorayn doonaa waana qodob insha allah si gooniya aynu isu dul istaagi doono nebigu wuxuu uhi qustantiiniya qustantiiniya oo magaalada hadda istanbul la yidhaahdo ayay ku dhex taalla hadday magaalo ballaaratay way istanbul laakiin magaaladii qustantiiniya la odhan jiray ee ayd caasimadii imbaraatooriyadii reer ruum waxay ku dhex taallaa maanta istanbul nebigu wuxuu sheegay inay khanaa'imka qaybsan doonaan seefahoodiina geedaha zaytuunka ah waa saytuunkan saliidda laga miiro ilaahay qur-aan ku sheegay ayay suri doonaan iyagoo xaaladdaa ku jira ayuu shaydaan insi intuu isaga dhigo uu u dhawaaqi doonaa muxuu odhan doonaa ina almasiixa qad khalafakum fii ahliikum wuxuu doonaya inuu dib u celiyo si aanay yurubtaa hore hore ugu sii socon war mas halkanaad fadhidaan oo haniimaad qaybsanaysaan dajaalla wuxuu idiin weydaartay reerihiinni dumarkiinni carruurtiinni meesha ka kaca fayakhrujuun buuri nebigu halkaasi ka soo baxayaan oo dhulka islaamkay dib ugu soo noqonayaan wadalika baailu warkaa shaydaanku uu sheegana mid jira maaha oo war beenoo lugooye faidaa faida jaauu ashaama kharaj laakiin markay shaam ku soo noqdaan iyagoo shaam jooga ayuu dajaal soo baxaya nabigu calayh salaatu wasalaam waxaa kaloo uu tilmaamay dagaalka noocaasi ahi inuu yahay dagaal dad aad u tiro badan ay ku dhiman doonaan wuxuu idhi yusayr ibnu jaabir haajat riixun xamraau bilkuufa dabayl ama siigacaas baa ka kacday magaalada kuufa fa rajul laysa lahu hijira ilaa ya cabdallaahi bn mascuud jaat saaca waxa yimi nin daylinaya wax kaloo ku hadlayaa ma jirto kasoo baxaya ninkaa waxa qura uu leeya waa maxay ibnu mascuudow ibnu mascuudow qiyaamii baa dhacay oo dabayshaacad sida muuqata isagu ama argagax baa warka noocana ka keenay dabaysha iyo weynideeda iyo casaanteeda uu ka yaabay oo immika weydinka arkay dad yidhaahda markay arkaan dabayl cas iyo siga cas mala waa qiyaamihii waayo ama dee aqoon baanu lahayn waayo dee imisa ayaa calaamado ka soo horeeya qiyaamaha oo marka uu hadlaayay midina aanay dhicin qaala faqaacada wa kaana muttakiyan cabdilaahi bn mascuud markaa ninkaa qaylinaya u soo galay wuu jinqilaysnaa dabeetana wuu soo fadhiistay hadalkiisa aad buu uga cadhooday wakhti aan calaamadii qiyaame waaweynaaba aan la arag ayaa siiga ca soo kacday awgeed uu leeyahay ibnu mascuudow qiyaami baa dhacay ibnu mascuud wuxuu yidhi ina saacata laa taquum xataa laa yuqsaa miiraaf qiyaamuhu dhici maayo ilaa aan dhaxalba la qaybsan walaa yufraxa bianiima oo haniimaba aan lagu farin ilaa dadku heerka ay gaadhayaan dhaxalba inaanay qaybsan haniimo kastoo ay helaanna inaanay ku farxin taloo sababtu waa maxay wuxuu gacantiisa ku fiiquu ku tilmaamay xaggaa iyo shaam wuxuuhi caduwun yajmacuuna liahli lislaam wayajmacu lahum ahlu lislaam waxaa iman doonaa cadow dadka muslimiinta isu soo urursada muslimiintuna way isu urursan doonaan muslimiintu magaca islaam ayay dagaalka ku gelayaan magac dowladeed magac qowmiyadeed maaha wayajmacu lahum ahlu lislaam waxaa lagu yidhi reer ruum baad ujeedda cadowgaad uga jeedda cabdullahi ibnu mascuud wuxuu yidhi hayagaan u jeedaa dagaalkaa marka layskaga hor yimaado wuxuu sheegay qaabka ay muslimiintu dagaalka u gelayaan muslimiintu koox bay iska hormarin doonaan waa fidaa'iyiin isma qarxinayaan oo naftooda ma halaagayaan laakiin dhimashay diyaar u yihiin oo go'aankoodu waxa weeye imbaa inay geeriyoodaan oo inbaa inay guul la soo noqdaan kooxdaasi fayaqtatiluuna xataa yaxjuza baynahum lleyl waa dagaalamayaan muslimiinta iyo gaaladii ilaa habeenku uu kala celiyo ummadowgiisu markuu soo galo dib ay u kala fadhiistaan fayafiiu haulaai wahaulaa wa kullun hayru haalib qolo waliba dhinacooday u noqonayaan cid adkaatayna maalintaa ma jirto watafnaa ashura laakiin kooxdii ciidanka ahayd ee ciidanka kale way dhammaanayaan khalaas muslimiintu haddana koox kale ayay saarayaan walaa tarjicu ilaa haaliba go'aankeedu uya inaanay soo noqon iyadoo cadowgaa ka guulaysatay mooyaane fayaqtatiluuna xataa yaxjuza baynahum leyl oo maalinkii labaad sidoo kalea dhacaysa dagaalku wuu soconayaa ilaa labada ciidan habeenku uu kala celiyu kala dhex galo maalinkii saddexaadna sidii oo kale waa la dagaalamaya ilaa gabalku uu dumaayo maalinka afraad buu idhi faida kaana ywm raabic maalinka afraad marka la gaadho nahada ilayhim baqiyatu ahli lislaam kooxihii la dirayey ee muslimiinta ahaa waa dhammaanayeen ciidan weynihii xaggan dambe ayuu fadhiya maalinka afraad waxaa ruqaansan doona oo kici doona ciidan weynihii muslimiinta ayaa kici doona fayajcalu llahu adabrata calayhim hasiimada halaaga iyo jabka ilaahay gaalada dusheedu ka yeelaya fa yaqtuluuna maqtalatan ima qaala laa yuraa miluhaa wa ima qaala lam yura miluhaa waxay muslimiintu u layn doonaan gaaladaas si aan weligeed hore waxba loogu layn ama aan loogu layn doonin maydka ayaa dhulka dushiisa buuxin doona xataa ina aa'ira layamuru bijarabaatihim waxaa dhici doonta shimbir inuu soo agmaro maydkii goobtaa lagu dagaalamay yaalay famaa yukhallifuhum xataa yakhira maytan shimbirkii meeshaa soo dul maray isagoo weli aan dhaafin oo maydku meeshuu daadsana aan ka gudbin ayuu dhulka usoo dhici doonaa isagoo baktiya muxuu la baktiya talow waa qarmuunka dadka meeshaasi yaalla ee maydkaa ka baxaaya waa xuduudda ka baxsan weeye waxaa dhici doonta buui ibn mascuud fayatacaadu banu lab kaanuu mia jilib baa istirsan doona jilib ilaa boqol nin dagaalkaa uu ka galay ay ka galeen baa istirsan doona oran doona waan imisaa dagaalkii ka soo doogay oo aan ku dhiman qoladeenii reer hebel ee boqolka nin ay dagaala ka galeen falaa yajiduunahu baqiya minhum ila rajul waaxid boqolkii nine aabbaha quraar tirsiinta ku galaayay qaraabada dhow ahaa markay istirsadaan hal ninbaa dagaala ka soo baxay sagaal iyo sagaahankii kaleba dagaalkaasay ku socdeen fa biayi haniimatin yufrax ibnu mascuud wuxuu hi maalinka xaaladdu ay sidaa tahay haniimadee baa lagu farxaya maalin dadka ay sidaa u dhammaadeen ninka la dilay aabbihii walaalkii inadeerkii inadeerkii kale ki inaabtigii abarwadaagii saaxiibkii haniimada uu helo maxay u taraysa kaga farxaya yani geerida noocaasa eeadka u culusbaaba ku dhacdae aw ayu miiraain yuqaasam dhaxalkeebaa la qaybsanaya bal waxaa dad meesha dhintee fabaynamaa hum kadalika id samicuu bibasin huwa akbaru min dalik iyagoo xaaladaa ku jiro cadowgaa jabiye muslimiintu ayaa waxay maqli doonaan dhibaato weyn oo taa dhacday oo dee dhimashada badana kama sii weynba wajahum sariikh ina dajaala qad khalafahum fii daraariyihim sida riwaaya xadiidka hore uu tilmaamay halka kan qaylinaya uu ugu imanayaa waa qustantiiniya turkiga iyagoo maraya ayuu imanaya markaasuu ku odhaya dajaal baa soo baxay halka qanaa'inta ay ka heleen wuxuu dhan waa iskaga tegayaanoo xagganay u soo waxay dirayaan toban fardafuula tobankaasi oo korjoogto ah daliicadii ciidanka ah farday fuushayin hadda la soco dabaabad baybay gaadhi kale diyaarad tareen waxaaso dhan lama sheegin farday saarayinoo istanbuul ay ka soo fuulayaan ilaa shaam si ay ugu soo noqdaan qaala rasuul اllahi sal اllah alيه wasalam inii la acrifu asmaam asmaa abaa'e rasuulka ilah wuxuu yidhi tobankaa nin ee fardoolayda ah magacyadooda magacyada aabbayaashood ba waan garanaya wa alwaana khuyuulin baan xataa garanaya fardaha ay saaran yihiin midabkooda hum khayru fawaarisin calaa dahri اlardi yowmaidin fardoolayda dhulka dushiisa maalinkaa jooga kuwa ugu khayr badan weyaan bui rasulku alay slat slam aw min khayri fawaarisi fawarisa calaa dahri ardi yowmaidin xadiikana muslim ayaa saxiixiisa ku wariyey isna wuxuu soo kordhiyey dagaalku qaabka u dhacayo iyo dadka dagaala ku dhimanayaa inay aad iyo aad ay u tiro badan yihiin tirodaada ay u badan tahay dhacdooyinka waaweyn waxaa ka mida ama intaanan u gelin dhacdada ku xigta waxay tusinaysaa arrinta noocaasi reer rum u badan yihiin nimanka ciidan milyana goobtii lagu dagaalamaya keenay rasuulkuna calayh salaatu wasalaam wuu sheegay qiyaamuhu inuu dhici doono iyagoo dadka iyagu u badanba oo wuxuu yidhi taquumu saacatu waruumu akaru naas qiyaamaha dhacaya iyadoo reer rum dadka ay u badan yihiin camr ibnu caas radi allahu canhu ayaa almustawrid alqurashi xadiikaa warinaya ayaa wuxuu ku wii war waxaad sheegaysa ka fiirso markaasuu yidhi aquulu maa samictu min rasuulilah wax kale sheegi maaye rasuulka ilah wixii aan ka maqluun baan sheegaya mar hadday arrintu saata warkaa rasuulka aad ka maqashay reer yurub waxay leeyihiin afar sifo oo bimacnaa dee ka qayb qaadan kara sabaabu noqon kara dadka inay u bataan innahum la axlamu nnaasi cinda fitnati waa kuwa u caqliga badan markay fitna dhacdo oo isxakameeyaan manaa fitnada hore uma dhex araraan wa asraacuhum ifaaqatan bacda musiibatin markay musiibe iyo jug weyne ay gaadhana horay uga soo meeraabaan oo jugtaa lama suquuraanoo sidaa danahooda waxaweyaan kuma seegaan wa awshakuhum karatan bacda fara haddii la jabiyo ay cararaanna markiiba way soo rogaal celiyaan wakhayru limiskiinin wayatiimin wadaciifin iyagaa ugu roon miskiinka iyo agoonka iyo ka taagta daran wkhaamisatun xasanatun jamiila sifa shanaad oo wanaagsan oo qurux badanna waa leeyihi buui wa amnacuhum min dulmi lmuluuk madaxdana dulmigooda ma yeelaanoo ma ogolaadaan ifaadkaasi ayuu saxaabigu qoladaas waxa weyaan uu u sheegay waxa kaloo dhacdooyinkaasi ay muujinayaan dagaalkaasi muslimiintu inay midoobi doonaan oo sidan aanay u qaybsanaan doonin oo muslimiintu ay isu soo gurman doonaan bal hadda u fiirso oo cadowgu asal ahaan cidda uu ku socda waayo waa ahlu shaam shaam sababta ugu socdaana waa maxay khilaafadii baa ka taagan waa markasu dowlat lislaam muslimiinta reer shaamna xaaladda aad bay u khayr badan yihiin tadayinkooda diinkudhaqankoodu u sarreeya nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiidka imaam axmed uu wariye can abidarda biisnaadin saxiix fustaatu lmuslimiina yowma almalxama alkubraa biardin yuqaalu laha alguuta muslimiinta xadhuntooda iyo saldhigooda u weyne maalinka dagaalkaa weyne caalamiga uu dhici doono waa dhul wuxuu ku yaalaa dhul la yidhaahdo alquuta fiiha madiinatu yuqaalu laha dimishq khayru manaazil muslimiina yowmaidin dhulka waxaa ku taalla magaalo dimishq la ydhaahdo magaaladaasi oo manaasisha iyo meelaha muslimiintu ay degan yihiin halka ugu khayr badana yacnaa muslimiinta degan ayaa khayr badan weeyaan macnuhu inuu cadowgaasi marka hore ku wajahan yahay reer shaam waxyaabtusina waxaa ka mida ah xadiidka cabdilaahi bni mascuud ee muslim uu akhrinay waxaa ku cad riwaayad caduwun yajmacuuna liahli shaam cadow baa isu soo urursan doona reer shaam wayajmacu lahum ahlu lislaam laakiin fi lmuqaabil reer shaam oo quri lama dagaalamayaan waxa isu soo urursan doonoo la dagaalami doona iyagoo midaysan muslimiinta oo dhan iyadoo cadowgu reer shaam ku wajahan yahay oo isu soo urursaday haddana muslimiinta oo dhami waxay u kici doonaan ilaa ardi shaam si ay walaalahood u difaacaan dhulka islaamkana u difaacaan oo xadiidka abi hurayre bukhaari wariyey sidaynu akhrinay waxaa ku xusan fa ilayhim jeyshun min almadiina ciidan baa madiine ka bixi doona cadowgaa reer yurub si uula dagaalamo min khiyaari ahli lardi yowmaidin gurmadyaa ima doona carabiya cajanba leh meelo dhow iyo meelo fogba ka yimaada oo ciidanka tiradaa leh waxaweyaan u babac dhiga arrinka saddexaad ee ka mida ah isbedelada waaweyn ee caalamka ka dhici doona axaadiia aynu ahrine ka warramaysa almalxam alkubraa dagaalka weyne caalamiga muslimiintii reer yurub dhex mari doona waxaa ka muuqda hubka lagu dagaalamaya inuu yahay hubkii beriga hore dagaalka lagu geli jiray seef in la isticmaalayo gaadiidka la saaran yahay farda inuu yahay waxay u daliishadeen culimada mucaasiriinta qaarkood sida sheekh ibnu cuaymiin iyo sheekh cabdulmuxsin alcabaad iyo iyo culimo kale sida asheekha cumar alashqar kitaabkiisa alqiyaam suqra in tiknolojiyadan iyo xadaaradan iyo horumarkan iyo waxani inay soo gebagaboobi doonaan ayay u daliishadeen oo caalamku uu ku noqon doono sidii berigii hore u ahaan jiray hadday noqoto xagga hubka iyo hadday noqoto xagga gaadiidka arrintaasina ilaahay kuma adka asbaabaheedana haddaaba lasii faaqidaaba oo baadnoolka waxyaaba badan ay ku xidhan yihiin maray ka hadla waxay idhahdaan wakhtibaabay u qabtaanba iyaga laftooda idhaan sanadkaa marka la gaadho khalaas baadnoolku u go'aya ila waa ceel la dhuraye uu dhammaanaya hadduu isagu dhammaadana waxaynu ognahay wax badanoo ku xidhanina way la dhammaanayaan oo dee warshadii maxay ku shaqaynayaan hubka lagu samaynay gaadiidka lagu samaynayay haddaad tidhaahdo abaaqa shamsiya bay ku shaqaynayaan oo soolarta waxaan la yidhahdo bay ku shaqaynayaan soolarta lafteeda maxaa lagu samaynaya kayfa tusanac soolarta lafteeda marka hore maxaa lagu samaynaya ee lagu soo saaraya waxaa kaloo ina inay maanta aad uga qaylinayaan waxaan loo yaqaanaa daaqa nawowiya amartan waxa weya nawowiga ah oo basharka dhibaato fara badanoo ay ku hayso ay ka sheekaynayaan waddamada qaarkoodna markay dhibaato badan u geysatay mafaacil badan oo nawowiya la baabiiyo la tirtirayba iyadoo dhibkeeda laga hortagahay sida jabaan oo kale ka dhacday almuhim nabigeenu calayh salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay ciidankaasi inay suyuuf sitaan xadiidka abu hureyre bukhaari uu warinayo waxa ku xusan laqad allaqu suyuufahum bizaytuun ciidankaa qustantiiniya furanay oo istanbuule seefahoodii iyaga oo ka soo laalaadiyo sudhay geedaha saytuunka oo haniimadii qaybsanaya ayaa kaa baasa qaylinaya u imanaya o odhanaya dajaal baa reeriya carruurtii idiin marka waa seef bay sitaan xadiidka cabdilaahi ibnu mascuudna waxaa ku sugan fa yabcauuna casharata fawaarisa waa toban nin oo fardooleeya gaadiidkood waa maxay waa fardo ilaa nebigu uu ka gaadhsiiyey fardaa xataa midabkooda inuu garanaayo xadiidka yaajuuj iyo wamajuuj waa ciidan iyaguna cadowa muslimiinta ku bixi doona isagana waxaa ku xusan hubka ay sitaan leebab iyo warmo iyo waxyaabaha noocaasa inuu yahay oo nebigu calayh salaatu wasalaam wuxu uhi se muslim uu wariyey markay badaha laacaan ay fuuqsadaan dad wixii dhulka ay ka helaanna ay laayaan ayaa waxay odhan doonaan fayaquuluun laqad qatalnaa man fi lardi halumma falnaqtul man fi samaa dadkii dhulka jooga waynagaa marinae warkaalaya cidda samada joogtana aynu layne sidee u gaarayaan fayarmuuna binusaabihim ila samaa leebabkoodii nebigu xabada mu odhan leebabkoodii ay xagga samada u ganayaan fayarud llahu calayhim nushaabahum makhduubatan dama cidna kuma dhicin laakiin ilaahay baa ibtilaynaya imtixaamaya leebabkoodii oo dhiig ku dhamooqan yahay baa dib ugu soo noqonaya say farxayaan ay kala ballaadhays odhanayaan intii samadana waa idinkaa medhiyi leebabkiinu waa kuwaa ku dhacay waxaa kaloo imaamu tirmidi uu wariyey oo sanadka muslimuu ku wariyey inuu nabigu yidhi sayuuqid lmuslimuuna min qisiyi yajuuja wa nushaabihim wa aslixatihim sabca siniin yajuuj iyo maajuuj halay ku dambayna waa garanayna ilaahay baa dirxi ku soo diri doona dirxigaasi ayaa layn doona oo marin doona qoortiiyo ka geli doona nabigu wuxuu sheegay muslimiintu inay dhexli doonaan yaajuuj iyo wamajuuj muslimiintu waxay shidanayaan buuo xaaba ahaan ay u isticmaalayaan qaansooyinkii yani qoriqaanseedkii leebabkii hubkoodii gaashaamadoodii toddoba sannadood xaabo kaleo muslimiintu uma baahna sabca siniin farabadnaantooday tusinaysaa iyo waxaa hub ay siteen leeb waran seef turus hogaashaankii xadiidka dajaalla ee tirmidu warniya waxaa ku sugan dajaal laftiisu inuu seef isticmaalayo oo nabigu wuxuu ihi uma yadcuu rajulan mumtali'an shabaaban nin aad dhallinyaro dhallinyaronimadiisu ay buuxdo ayuu u yeedhi doonaa oo diiday khuraafaadkiisa iyo beentiisa inuu aqbalo fayadribuhu bisayf fayaqtacuhu jazlatayn seeftuu ku dhufan doonaa laba qaar buu u kala jari doonaa dabeetana markaasuu u yeedhi doonaa soo kacbuu odhan doonaa ilaahay adagoo ku imtixaamayo noolaynaya inankii uma yadcuuhu fa yuqbil wayatahallal wajhu yadxak wuu soo qaabili doonaa dajaal iyadoo isagoo qoslayo farxadin wejigiisa ka muuqato macnaa caddayn kalabuu sii helay oo caddaynaysa beenta dajaal taasuu ku faraxsan yahay waana u sheegi doonaa warkaas wuxuu odhan doonaa waaba iisii caddaatayba nebigaaba saa noo sheegayba inuu nin saa ku samayn doono anigaaba ninkii noqdayba haddaaba iisii caddaatay inay dajaal tahay nebigu wuxu uhi fa baynamaa huwa kadalik dajaalo dadkii sida ula dhex qaadaya beentiisa iyo xumaantiisa idbacat allahu lmasiix bna maryam ilahi wuxuu soo saari doonaa ciisa bnu maryam fayanzilu cinda almanaarati albayda sharqayi dimashq bayna mahruudatayn waadican kafeey cala ajnixati malakayn soo wad xadiidka oo waxaynu uga jeednaa waxa weeye in nebi ciise calayhi salaatu wasalaam dajaal uu ku dili doono seef inuu ku dili doono intaasuu nebigu calaih salatu salaam inoo sheegay waxaanu idhi hadduu iska dayn xataa waa dhalaali laha sida milixdu u dhalaasho laakiin si aan khuraafaad kale aanu u faafinon loo odhan ilaah buu ahaa ama mucjisuu ahaa u dhuuntay ayaa bakhtigiisa ilaahay subxana watacaala dadka u tusay axaadiistaasoo dhan maxay noo tilmaamaysaa in loo noqon doono gaadiidkii hore iyo hubkii hore in loo noqon doono sheekh ashqar wuxuu yidhi kitaabkiisa alqiyaama suqra وهذه الأحاديث وأحاديث مشابهة كثيرة تدل على أن هذه الحضارة الهائلة التي اخترعت هذه القوة الهائلة من القنابل والصواريخ ستتلاشى وتزول حديثها يكوى كلا waxayna tusinayaan buu yidhi xadaaradan aadka u weyn ee hal abuurtay awoodan qumbuleedo sawaariikh gaadiid inay daciifi doonto ay suuli doonto marka dambe meesha ka bixi doonto waaqlabu danni annahaa satudammiru nafsaha binafsiha sheekhu wuxuu maleeyey wuxuu yidhi waxaanay u badan tahay anuu aan malaynaya inay iyadu isburburin doonto wa ana albashariyata satacuudu maratan ukhra ila alqitaali cala alkhuyuul waxaa kaloo axaadiidan ay faa'iidaynaysaa basharku inay dib ugu noqon doonaan isticmaalka gaadiidkii hore saafardihii isticmaal rimaax iyo adeegsigii warmaha iyo walqisiy qaansooyinka iyo wanaxwi daalika culimo kale saa way yidhahdeen sida ibn cuaymiin iyo sheekh cabdulmuxsin alcabaad iyo saa way yidhahdeen iyaguna dadka qaarkoodoo caqlaaniyiin arinta noocaasa doodka keenay waxaas macquul maaha xadaarada intan leeg iyo horumarkan iyo hubkan iyo gaadiidkan iyo waxaana dhammaanaya oo oh, seef iyo waran iyo faras iyo awlbaa dib loogu noqonaya waayo xadiiad saynu dhaha xadii waa majaas bay idhaahdeen oo nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu odhan lahaa qoryahoodiibay geedaha saytuunkaa sudheen bunduqyadoodii saxaabadu may fahmeen waxa bunduq waa baxay ila bunduq may araga markaa si ay u fahmaan buu qoryihii nebigu magaca seef ku sheegay bay dhaheen fardahana waaye hadduu nebigu odhaa kaarayaal bay wataan kaara saxaabadu bay fahmeen kulaha gaadiidkii ay fahmayeen ayuubuu nebigu calayhi salaatu salaam ugu sheegayo waa majaas bay ku leeyihin waxaynu leenahay alaslu waa alxaqiiqa asalku waa xaqiiqada seef buu sheegay nebigu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay wuxuu sheegay fardo rasuulku calayh salaatu wasalaam wuxuu sheegay leebab saxaabaduna si ay fahmi karayaan rasuulku waa ugu sheegi lahaa wuxuu odhan lahaa rasuulku calayh salaatu wasalaam hub bay wataan kiinanoo kale aan ahayn maxaa diidaya taa gaadiid bay wataan noocan ay wataan oo kale aan ahayn ilaahay subxana wa tacaala soomuu odhan wاlkhayla wاlxamiira wاlbigaala litarkabuuha waziina wayakhluqu maa laa taclamuun ilaahay muxuu abuuray fardaha baqlaha dameeraha si aad u fuushaan quruxna waa idiin yihin wayakhluqu maa laa taclamuun waxaan gaadiid jiro oo dhan halkaasay soo galeen wayakhluqu maa laa taclamuun ilaahay subxaana wa tacaala faras iyo dameer iyo baqal muu cabirin isagoo u jeeda diyaarad tareen gaari kaare iyo baybay muxuu dabadhigay wayahluqu maa laa taclamuun haddii aan waxaan farda rasmi aanay ahayne gaadiid kale ay yihiin haddaanay seefaahayno qoryeye wax ay yihiin rasuulku calayh salaatu wasalaam si uu ugu sheegaba saxaabada waa u sheegi lahaa ma yidhaahdeen seef iyagoo seef isticmaalahayn faras ma yidhaahdeen iyagoo aan farda isticmaalahayn waa bishaaro weyn oo hubka noocaanee maanta isku halaynayaan gaaladu inuu meesha ka baxo muslimiinta dan ayay u tahay rag baa ismudanaya marka marka seef iyo faras la hor yimaado markaasay fulay iyo geesi kala baxayaan hadda meelaanan arkayn bay kaa shiidayaan oo aanay adigu waxba gaadhsiinahayn wuxuu dul taagan yahay almuxiit alhindi ama baasifiga ayay diyaaraddu dul taagantah ama markabku uu taagan yahay hargaysaadoo joogana uu kusoo tooganaya maxaad haysayaad gaadhsiin maakaiyo daasuukan la gaari doontaa laakiin arrintu markay u noqoto waran iyo seef iyo faras markaasaa ragga ragga ay soo baxayaan sidii horaba ay ugu soo baxeen ee loogu kala adkaaday arrinta afraadee u dambaysta oo dhacdo weyn oo caalamka ka dhici doonta qiyaamaha ka hor oo wax ka midana hore aynu xusnay wuxuu nebigu calayh salaatu wasalaam inoo sheegay qiyaamaha ka hor muslimiintu inay qabsan doonaan laba magaalo oo magaalooyinka reer yurub ka mid a ah. magaalo waa magaalada talyaaniga u ah caasimadda ruumiya waa roma weligood muslimiintu hore umay qabsan rasuulkuse wuu sheegay muslimiintu inay qabsan doonaan magaalada labaadna waa qustantiiniya waa istanbuul xoogay baynu ka hadli doonnaa iyada soobkii muslimiinta hore u qabsaday ma taa hore buu nebigu u jeedaa mise waa mid labaad maxaase isbedelay abuqabiil wuxuu yidhi kunaa cinda cabdilaahi bni camr bni caas waxaan la joognay saxaabiga cabdilahi bni camr bni caas wa ayu lmadiinatayni tuftaxu awala waxaa lagu uhi labada magaalo ee rasuulku ku bushaareeyey muslimiintu inay qabsan doonaan teebay hor qabsan doonaan alqustaniniya aw ruumiya qustaniniya waa istanbul halkay maanta ku taallo mise ruumiya waa roma caasimatu iitaaliya fadaca cabdulaahi bisanduuq illaahu xilaq cabdulaahi ibnu mascuud wuxuu u yeedhay wuui halay keeno sanduuq leh waxaweyaan xalqado ama meelo la qabto qaale faraja minhu kitaaban wuxuu ka saaray kitaab qaala cabdullaahi baynama naxnu xawla rasuuli illaah naktub id su'ila rasuulu ullah ayu lmadiinatayni tuftaxu awala aqustantiiniya aw ruumiya annagoo rasuulka la joognaa su'aashaa la weydiiyey labadaa magaalo muslimiintu teeba horqabsan doonaan faqaala rasuululahi sal la ale wasalam madiinatu hiraqla tuftaxu awala hiraqle magaaladiisa ayaa la horqabsan doonaa waayo qustantiiniya waa caasimadii reer ruum bay ahayd yacni qustantiiniya buu yidhi imaamu axmed iyo daaramiyo ayaa wariyey marka roma iyada warkeedu waa cadi ahayo muslimiinta hore umay qabsan fatxi soo socda weeyaan muslimiinta markaa roobe ku duuli doone qabsan doonana de muslimiintan maanta jooga xaalkoodu siduu yahay maaha waa wax badani xaalada isbedeleen qustaniniya aynuu nimaadno qustaniniya mucaawiya bn abi sufyaan saxaabigii la odhan jiray radi allahu canhu markuu amiirka muminiinta ahaa ciidan buu u diray magaalada inankiisii yaziid uu hogaaminayo ciidanka waxaa ka mid ahaa saxaabigii la odhan jiray abu ayub alamsaari maanta wuxuu ku aasan yahay taxta aswaariha dayrkeeda hoostiisa ayaa lagu ayub si walba waa yeelano muslimiintu waa qabsan kari waayeen waana iskaga soo noqdeen wakhtigaas wakhtigii saxaabada lama qabsan laakiin waxaa lala galay sulxi ku saabsanaa in masaajid laga dhiso taas ayay ogolaadeen qoladii markaa cumaaniyiintu iyaga laftoodu marar badan bay ku duuleen laakiin may qabsan moxamed alfaatix alcumaani amiirkii la odhan jiray ayaa magaalada qustantiiniya ilaahay gacmihiisa uu ku furay sideed qarni ama ka badan horteed fadxigaas markaa hore u dhacay qustantiiniya oo istaanbuuli saasay ku noqotay madiina islaamiya dhul islaamku waxa weyaan u taliyo laakiin axaadiida rasuulku waxay tilmaamaysaa inay ku noqon doonto istanbuul gacanta gaalada weliba reer ruum inay ku noqon doonto waa kuwan soo degaayo daabiq iyo acmaaq markaa ruum eh, magaalada qustantiniya xagga dambey ka xigtaaba waxaanay u muuqataa inay iyada mar hore ay qabsadeen bal waabay caddayba oo ciidankii halkaa kula dagaalamee jabiyey ayaa firxadkooda isagoo eryanaya wuxuu qabsan doonaa uu furan doonaa magaalada qustantiiniya fatxigaa labaad weli ma dhicin lam yaqac inaanu dhicin waxaa tusinaaya wuxuu nebigu sheegay furashada ay muslimiintu qustantiiniya qabsan doonaan inay ka dambayso almalxam alkubra sida aan ahriyey ku cad oo ciidankii dagaalka weyn reer ruum la galay ay qabsan doonaan xadiia waa ku caddahay horena waanu akhriyey waxba dib ugu noqon maayo waxaa kaloo taa caddaynaya furashadaa dambe waxay aad ugu dhowda soo bixitaanka dajaal furashadaa horena arlo uma lahayn soo bixitaanka dajaal dajaal waa ka weli haddana noollahay aan soo bixin nabigu wuxuu idhi fayaftataxuuna qustantiiniya qustantiiniyay furan doonaan fa baynamaa hum yaqtasimuuna alghanaa'im iyagoo hanaaimtii qaybsanaya qad callaquu suyuufahum bizaytuun saxa fiihim shaytaan ina almasiixa qad khalafakum fii ahliikum shaydaan baa dhawaaqi doona o odhan doona dajaal baa reerihiinna idiin weydaartay fayakhrujuun markaasay soo baxeen wadalika baatil faida jaauu ashaama kharaj hadda waa ciidankii qustantiiniya qabsaday markii uu ka soo baxay ee meesha shaam laydhaa uu soo gaadhay markaasuu dajaal soo baxay marka taasi maxay tilmaamaysaa qabsashadaasi inay tahay mid dambe oo aad ugu dhow dajaal soo bixitaankiisa waxa kale oo qabsasho labaad inay tahay muujinaya qabsashada ay muslimiintu qabsan doonaan qustantiniya marka dambe alfatxu aani dagaal la'aan bay ku qabsan doonaan kaa horena waxaynu ognahay de waxa dagaal ka dhacay oo muddo markaa konton cisho ama ka badan ayay muslimiintu go'doomiyeen intaana muslimiinta ay hubka dusha kaga soo tuurayeen muslimiin fara badani meeshaasi ay ku dhimatay laakiin markan dambe waxay qabsan doonaan dagaal la'aan tasbiix iyo takbiir bay ku furan doonaan oo ilaahay ugu furi doonaan abu hurayra wuxuu hi nabigu wuxuu hi hal samictu bimadiinatin jaanibun minha fi lbari wa jaanibun minha fi lbaxr ma maqasheen magaalo qayb ka midiina ay badda ku taal qayb ka midina ay ku taal waa qustantiiniya qaaluu nacam ya rasuul allah rasuulka ila waa maqal qaala laa taquumu saacatu xataa yaqzuuha sabcuuna alfan min bani isxaaq ah, isaaq ha ah, moodina qiyaamu dhici maayo buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa magaalada ay ku duulayaan toddobaatan kun oo reer banu isxaaqa reer banu isxaaq waaya allahu aclam culimmada xadiidka sharaxay qaarkood waxay leeyihiin waa reer ruum oo dee reer ruum waxay ka soo jeedaan nabiyulaahi isxaaq ibnu ibraahim bay ka soo jeedaan marka horena waa inaga u sheegnay ciidamada muslimiinta ee dagaalkaa gelaya inay ka mid yihiin ciidamo badan oo asal ahaan reer yuruba laakiin waxa weyaan dad muslimiin ah oo islaamay faida jaauuha nazluu falam yuqaatiluu bisilaax walam yarmuu bisahmin markay magaalada yimaadaan hubna ku dagaalami maayaan leebna gali maayaan waxau odhanaya laa ilaaha ila allah allahu akbar fayasqutu axadu jaanibayha laa ilaaha ila allah allahu akbar labadii dhinac mid bay qabsanayaan qaala thawr bnu yaziid alraawi laa aclamu ila qaal alladii fi lbaxr yaquluuna aaniyata laa ilaha ila allah allahu akbar fayasqutu jaanibuha alaakhar mar labaad bay ku celinayaan dikriga dhinacii kale qabsanayaan uma yaquuluuna aaliata laa ilaha ila allah allahu akbar fayufaraju lahum fayadkhuluunahaa fayaqnamuun markaasay gelayaan magaaladii way haniimaysanayaan fabaynamaa hum yakhtasimuuna alghanaa'im ja'ahum sariikh iyagoo haniimadii qaybsanaya kii qayladhaanta sidee u imanaya odhanaya ina dajaala qad kharaja fayatrukuuna kulla shayin wayarjicuun waxaa kaloo muujinaya fatxigaasi mid damboo soo socda inuu yahay oo kii hore u dhacay aanu ahayn aarka uu tirmidi wariye can anas oo anas wuxuu idhi fatxu lqustantiiniya maca qiyaami saaca muslimiintu qustantiiniya markay qabsadaan khalaas qiyaami baa taagan oo qiyaamaha dhicitaankiisa aad iyo aad buu fadxigaasi ugu dhow yahay imaam tirmidi raximah llahu tacaala oo aarka warinaaya sheekhiisii wuxuu yidhi maxamuud hada xadiiun hariib wlqustantiiniyatu hiya madiinat ruum tuftaxu cinda khuruuji dajaal waxay muslimiintu qabsan doonaan markuu dajaal soo baxo waanuu sheegay fatxi horena inuu jiro wuxuu idhi taariikhdu ha kaba khaldantabee wlqustantiiniyatu qad futixat fii zamaani bacdi asxaabi rasuulilah wakhtigii saxaabada ayaa qustantiiniya la qabsaday buui markaa kani waa maxay waa fatxi labaad weeye waa fatxi labaad waxaan ku soo gebagabaynayaa dhacdooyinka noocani waxay muujinayaan muslimiintu inay diintooda u noqon doonaan in badanoo reer yurub ka midiina inay islaami doonaan soo noqoshada khilaafada reer shaam inay noqdaan kuwa muslimiinta u khayr badan muslimiintu inay midoobaan nasrigii iyo guushii ilaahay u yaboohay uu yidhi in tansurullahi yansurkum wayuabit aqdaamukum inay helaan cadowgooda inay jebiyaan oo ka tiro badan kana hub badan waxa intaasoo dhammi ay calaamad u tahay inay dhici doonto muslimiintu inay diintooda ay dib ugu noqdaan oo diintooda ay ku toosnaadaan oo ilaahay subxana wa tacaala intooda khaldare ay u toobad keenaan markaasi ayaa guulaha iyo bishaarooyinka noocaas oo dhammi ay xaasili doonaan oo la heli doonaa waana sida sidau yidhahdeen sheikhulalbani raximah ullahu tacaala wuxuu leeyahay arrinta noocaasi waxay tilmaamaysaa rujuuc ila diin muslimiintu inay diintii u noqdeen wakhtigaas oo dulligii ilaahay taas sababteeda uu ka kor qaaday nasrigii iyo guushii iyo gacantii sarena saasay ay ku heleen ilaahay baynu nasri iyo guul muslimiinta u weydiinaynaa an yurudahum ilaa diinihim raddan jamiila caqiidatan wacilman wacamalan waakhlaaqan waitixaadan waijtimaacan cala alxaq wsal allah cala nabiyina muxamed wala alih wasaxbi wslama tasliima kaira